رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga ee kitaabkii rawdat alanwaar waxaa noogu soo dambeysay muslimiinta oo soo baxayn una soo baxeen ceertii iyo safarlaydii quraysh qorayshoo ayaga soo baxeen ayagana si ay u badbaadsadaan xoogahooda abaa sufyaan oo labadoodii hoostooda maray kadibna miicaad la-aan iyo ballan la-aan ay labadii ciidan kulmeen rasuulkaa loogu soo dambaysay ibtihaal sameeyey duco sameeyey naashilay hadalkiisana ka mid ahaa allow haddaad maanta cisaabadan halaagto lagugu caabudi mooyo koonka si fiican buu ugu xeel dheeraaday gacmuhuu kor u taagay ilaa ridihiisii garbaha u saarnaa nebiga uu dhacay abuubakar bakar baa u soo celiyey oo yidhi xasbuka yaa rasuul allah intaasaa kugu filan rasuulkii ilaahayo waad ku ilxaaxday oo waad ku celcelisay rabbiga mushrikiintase istiftaaxda abiijahal u dalbee wuxuu yidhi ilaahayow annaga iyo muxamed keena gooyo ah waxaan la aqoonin la yimid halaag burrito labadeenna kii xaggaaga loo jecel yahay raallina looga yahay allow maanta u gargaar almubaarada iyo walqitaal mubaaraso iyo dagaalka ayaanu gelaynaa mubaaraso waxaa loola jeedaa intuusan dagaalku weyn bilaaban oo gelin inay dad soo baxaan codsadaan in qof qof loogu soo baxo kadibna lays istaago seefaha lasoo wada baxsado hal halna markaa laysku qaabilo humma intaa kadib taqadama waxaa soo baxay alaaatun saddex oo min khiirati fursaani lmushrikiin mushrikiinta geesiyaalkooda kuwa ugu khayrka badan ah khayr macnaha khiira waa xun oo ma aha dab khayr leh ayaga laakiin xagga geesinimadooda marka la fiiriyo laysku hubo ayaa soo dhaqaaqday uma intaa kadib taqadama waxaa u soo baxay oo soo hormaray alaaatun saddex nin oo min khiirati fursaani lmuslimiin ee mushrikiinbe mushrikiinta fursaantooda iyo geesiyaalkooda kuwooda ugu xunka ah waa cutbatu iyo shayba ibnaa rabiica waa labadii oo rabiica uu dhalay waa cutbat bnu rabiica iyo shaybat bnu rabiic walweliid ibni cutba saddexdaa nin yaa ka soo baxay dhanka mushrikiinta wabaarasuu waxay la baaraseen almuslimiina muslimiinta oo macnaha waxay codsadeen in muslimiinta ay u soo banbaxaan noo soo baxa bay yidhaahdeen fakharaja isla markii waxaa u soo baxay alaaatun saddex nin oo min sharaabi alansaari ansaar dhallinyaradeeda ka mid ah saddex nin baa isla markii soo booday fa qaala almushrikuuna mushrikiintii waxay yidhaahdeen yaa tihiin waxaan nahay reer ansaar idinka idinma rabno nuriiddu waxaan doonaynaa bani camminaa ilma adeeradeen baan rabnaabay dhaheen dadka naga soo boomaka ka soo baxay oo idinka idiin yimid raggaasaan anagu u baahan nahay fakharaja waxaa u soo baxay cubaydat bnu alxaari wa xamza iyo wa cali cali bn abi aalib xamzi bni cabdiilmuطalib cubaydat bni alxaari cubaydat bnu alxaari iyo xamze iyo caliba isla markii u soo baxay xamse wuxuu qaabilay shayba cali wuxuu qaabilay weliid saa darteed cubaydana iyo cutba way isqaabileen ayaga saasaa laysku hor yimid faqatala wuu dilay xamza ninkii uu qaabilay oo shayba markaa ahaa wa shaybata bnu rabiici waxba kuma qaadanin galas biyana uma kadbanin isla markii dhulkuu dhigay waqatala wuxuu dilay calina alwaliid weliid ayuu markaa dilay baa la yidhi waa weliid ibnu cutba yaa soo haray waxaa soo haray cubaydat bni xaari waxaa soo haray ee cubaydat bni xaarif iyo cutba cutba ibni rabiic oo ka socda mushrikiinta iyo dhanka muslimiinta cubayda uu ka socdo yaa soo haray labadoodii mar allaala markay isheleen oo ay isqaabileen wakhtalafat waxaa iskhilaaftay oo dhex martay darbataan laba darbo laba dardadood iyo garaacid baa dhex martay ay isweydaarsadeen bayna cubayd iyo wa cutba wa wuu jilciyey kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah al aakhara ka kale way isjilciyeen oo mid kastaa ka kale aad baa loo dagaalamay oo aad iyo aad baa dagaalkoodii u dheeraaday mid kastaa ka kale wuu taban dhigay uma intaa kadib kara wuu ku soo rogaal celiyey cali iyo waxamse labadoodaba waxay ku soo rogaal celiyeen calaa cutba way isugu tageen faqatalaahu wayna markaa dileen ninkii cutba ahaa waxtamalaa way soo xambaarsadeen cubayda waqad quticad asagoo la gooyey rijlahu lugtiisa famaata wuuna dhintay bacda arbacata aw khamsat ayaam shan ama afar maalmood kadib bisafaraa meel la yidhaahdo ayuu ku dhintay raajican asagoo u soo noqonayay ila lmadiina madiine markay madiine usoo noqdeen saddex maalmood ama afar maalmood kadib safraa ayuu markaa ku dhintay saddexdaa mushrikiinta ka socotee cutba iyo shayba iyo mutaqaanaa weliid ah markay hor istaageen xamsa iyo cali iyo cubayda waata ilaahay yidhi haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim labadani waa laba doodaysa waxay ku doodayaan ilaahay diinkiisii waxdaaniyadiisa cali iyo xamza iyo cali iyo xamza iyo ninka lagu magacaabo ee saddexaad ee ayaga ka socday ee ah cudayda waxay u doodayaan diinta alleh inay kor noqoto cutba iyo shayba oo ilmo rabiica iyo weliid ibnu cutbana waxay ka doodayaan diinta alleh oo waxay rabaan nuurka alleh inay damiyaan haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabun min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii buطuunihim waاljuluud walahum maqaamicun min xadiid kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min ghamin uciiduu fiiha rasuulku saasuu u tilmaamayo wuxuu yidhi saan bay ku soo baxayaan anaana markhaati markaa u ah wiilkii wuu dhintay oo saddexaad ee muslimiinta ka socday oo safraa meel la yidhaahdo markii madiina loo soo noqday wastaaa way xumaysteen almushrikuuna mushrikiintii binatiijati almubaarasati mubaarasada guushii iyo natiijadii ka soo baxday natiijadusay ku dhammaatay ma aysan farxad gelinin laakiin way xunaan gelisay waayo saddexdii nin ee bootaynayee soo baxee noo soo baxda lahaa yaa bakhtigoodii meesha la dhigdhigay marka mushrikiinta arrin xun iyo natiijo xun bay u noqotay wastashaatuu way hureen qadaban xanaq bay markaa la hureen xanaaq bay la shidmeen fahajamuu way soo weerar qaadeen marka fahajamuu waxay soo weerareen calaa sufuufi lmuslimiin muslimiinta safafyaalkooda bicunfin si xoog ah washadduu way ku soo ordeen calayhim korkooda shaddata rajulin waaxidin hal nin orodkiisoo kale raggoodii saddexda ahaa oo meesha ku dhidhintoo markaa la dilay maxay reebanayaan waa ma jirto saa darteed baa hal mar bay weerar soo qaadeen marka fahayamuu way soo weerar qaadeen oo waxay soo weerareen calaa sufuufi lmuslimiin muslimiinta safafyaalkooda bicunfin si xoog ah washaddu way ku soo rogaal celiyeen oo way ku soo ordeen calayhim muslimiinta korkooda shaddata rajulin waaxidin hal nin rogaal celiskiisoo kale hal mar bay soo boodeen waalmuslimuuna muslimiintuna haabituuna ay yihiin kuwii ku sugan fii amaakinihim meelahooda ilaa amar baa la siiyey nebigaa amar siiyey oo yiri haddii ay idinku soo dhowaadaan leedabka ku dagaalama iyo fallaaraha hana iska dhammayninee dhaqaalaysta hadday idinsoo daboolaan oo ay idinsoo dhex galaanna seefaha markaa galka kala baxa amarkaygana suga waalmuslimuuna haabituuna calaa fii amaakinihim meelahooday ku sugnaayeen yudaaficuuna ayagoo difaacaya keliya can anfusihim nafafyaalkooda wayaquuluuna ayna odhanayaan axad axad axad hadalkala ma jiro ilaahay waxdaaniyadiisa subxaana wa tacaala qul huwa allahu axad ilaahay waa mid axad ah oo keligii ah subxaana wa tacaala dagaal ma la gelin ma ordin wax kale ma samayn naftoodun bay difaacayeen naftooda ayagoo markaa difaacaya oo dhahaya axad axad waaqfaa wuu hurday rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam iqfaa'atan hurdo macnaha hal mar oo lulmo ah ayaa rasuulka qabatay uma kadib rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu kor u soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi abshir abaabakar abibakarow bishaarayso ataaka waxaa ku yimid nasrullaahi ilaahay nasrigiisa guushii allah timid ee bishaaraysa haadaa kaas jibriilu waa malakul jibriil wuxuu haayaa bicimaami farasihi faraskiisa hogaankiisa yaquuduhu xal u hogaaminayo hal mar markay gamaayo saa u qabato nebigu uu madaxa hoos u dhigay kor buu haddana u soo qaaday madaxiisa uma rafaca ra'sahu wa qaala abshir abaabakar abaabakar oo bishaarayso ataaka waxaa ku yimid nasrullaahi ilaahay nasrigiise guushii allaa timid haadaa jibriilu kaa jibriil waaye aakhidun wuxuu hayaa bicimaani farasihi faraskiisuu lijaanka ka hayaa yaquuduhu asagoo hogaaminaya calaa hanaayaahu annaqacu calaa hanaayaahu annaqacu ay calaa atraafihi gaararkiisana annaqcu baa ahaaday algudaar macnaha boor calaa hanaayaahu jibriil atraaftiisa geesihiisii dhinacyaalkiisana annaqcu ay yihiin alcudaar boor asoo bus iyo dhaskicinaya ayuu yimid wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday qad amada mid ku taageeray oo la soo gaaray almuslimiina muslimiinta yowma idin maalinta bialfin kun oo min almalaaikati malaa'igta ka mid ah murdifiina xaalo iyo kuwii fangaalsan ayagoo fangal oo israacraacsan ayuu ilaahay ku kaalmiyey subxaana wa tacaala ma idinkaafisaa inuu ilaahay idinku ziyaadiyo kun malaa'igta ka mid ah bikamsati aalaaf balaa in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim haada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati murdifiin ayagoo fangal ah amase munsiliin ahoo soo degaya yuu markaa idin keenayaa ila subxaana wa tacaala uma intaa kadib markuu rasuulku intaa arkay taqadama rasuul allah rasuulkii alla wuu soo hormaray wuu soo baxay taqadama wuu soo hormaray rasuulkii ilaahay waqad amada almuslimuuna wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaa subxaana wa tacaala qad amada mid u soo gurmaday almuslimiina muslimiinta yowma-idin maalintaa kula soo gurmaday oo ku siyaadiyo ku taageeray bialfin min almalaa'ikati kun malaa'igta ka mid ah oo murdifiin ah oo markaa isfangalsan uma taqadama kadib wuu soo hormaray rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam yafibu asagoo boodaya duruuci cambuurbureedkiisa rasuulka asagoo isla markii soo degdegayo hinqanayo ku sugan cambuurbireedkiisa wayatluu aqrinaya qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii ahaa sayuhzamu ljamcu jamcu wuu jabi doonaa wayuwalluuna dubur wayna kala carari doonaan sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur waa qaswatu badr ciidanka way jabi doonaa wayna carari doonaan oo way dib jeedin doonaan wa akhada wuxuu markaas soo qaaday nebiga xafnatan cantoobo oo min xasbaa'i qurux ah dhulka intuu saas aaday ayuu cantooba ciid ahoo quruxa soo qaaday warama wuxuu ku firdhiyey bihaa xasabadii wujuuha almushrikiin mushrikiinta wejiyaalkooda wahwa yaquul asagoo odhanaya haashadi lwujuuh wejiyaalku ha gubtaano wejiyaalku ha hoogaano wejiyaalku ha khasaaraano wejiyaalkiina gubaye famaa min mushrikin mushrik ma jirin ilaa wa asaaba hadduu jirayna waxaa gaaray caynayhi indhihiisa caynayhi iyo wa min mankhariihi sandulielkiisa waa sanqaroorkee min dalika alxafnaa min dalika alxafnata cantoobada ciidda ah ayaa gaartay sanka iyo indhaha ayay ka asiibtay waa qof kasta oo meesha joogay ama nebiga ha u dhowaado ama ha ka fogaado mar allaala markuu saa u qabtuu ku firdhiyo uu yiri haashat nin mushrikiinta ka mid ah ma jirin ilaa hadduu jiro wa asaaba caynayhi indhihiisa waxaa asiibay oo gaaray iyo waman kharayhi sanqariiradiisa waa sandulkii min tilka alxafnata xafnada cayada ah can toobadaa nebiga uu firdhiyey ayaa gaartay wa min daalika meeshaana ama wa can daalika meeshaa xaggeeda waa meesha yaquulu allahu tacaala ilaha sarreeye uu ka yidhi wamaa ramayta ma aadan ganin id ramayta markii aad gantay walaakina allaha ramaa laakiin allah tuuray subxaanah wa tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ilaahay ayaa ramiyey oo firdiyey oo tuuray macnaha waxaa loola jeedaa adigu waa tuurtay oo ramigii waad samaysay waayo inuu nebigu wax ramiyi bay tilmaamaysaa id ramayta ramayta iyo tan hore sababta tuuritaanka nebigaa tuuray laakiin yaa gaarsiiyey walaakina allaaha ramaa ilaahay baa gaarsiiyey subxaana wa tacaala adiga waa tuurtay laakiin allah gaarsiiyey wamaa ramayta ma aadan tuurin oo ma fardhin id ramayta markii aad ramaysay oo aad tuurtay walaakina allaha ramaa laakiin allah ganay oo gaarsiiyey subxaana wa tacaala uma intaa kadib amara rasuuluullahi intaa way taagan yihiin wax isdhaqaajiya male qof kasta naftiisuu difaacaya amarka nebigaa la sugayaa ayagoo lagu soo socday taagan yihiin uma intaa kadib amara rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu amray almuslimiina muslimiinta bilhujuumi hujuum inay ku qaadaan war ay ku qaadaan cala almushrikiina mushrikiinta dushooda wa qaala wuxuu yidhi nebiga shudduu carara ku orda macnaha waxaradahum wuxuu ku guubaadiyey cala alqitaali dagaalka fashadda almuslimuuna muslimiintii baa orday oo ku orday wahum ayagoo calaa nashaatihim firfircooni qaba waay wax ay sameeyeen male waa la firfircoon yahay kuwa way daaleen cabaar bay weerar qaadeen waxbay ganganeen laakiin markaas ayagoo mashaabkoodii qaba waa tab dagaal oo nebiga uu baray sala allahu calayh wasalam kuwa markay tabar dhigeen hadbay muslimiintu bilow yihiinba humuun bay u qabaan fashadda almuslimuuna muslimiintii way ku carareen gaaladii wahum ayagoo calaa nashaatihim nashaadkooda qaba waqad zaadahum waxaa u kordhiyey taxamusan xamaasad weliba waxaa muslimiintii mooralkoodii kor u sii qaaday wujuudu rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam joogitaanka iyo ku-dhex sugnaanta nebiga uu ku dhex sugan yahay fii maa bayna adhurihim dhexdooda nebigoodiibaa ku dhex jira oo dagaalkii la qaadaya oo ayagu dhex istaagaya oo mardamin agtiisa maraaya taana waxay u siyaadisay xamasad dhiiranaasha macnaha fii maa bayna adhurihim yuqaatilu wuu dagaalamayaa qudaamuhum hortooduu ka dagaalamayaa fa akhaduu waxay guda galeen yuqallibuuna asufuufa safyaalku inay gedgediyaan inay safafyaalkii taqliibiyaan oo ay gediyaan bay guda galeen qatacuuna ay gooyaan al acnaaqa qooraha qoorahoodana ay gooyaan wanasarahum waxaa u gargaartay oo markaa muslimiinta maalintaa gacan siisay almalaa'ika malaa'igtii fa kaanuu naftigooda malaa'igtu waxay ahaayeen yadribuuna kuwa garaaca fowqa acnaaqi almushrikiin mushrikiinta qoorahooda korkooda wayadribuuna kuwa garaaca minhum xaggooda ku dhufta kulla banaanin xubin walba xubin walba ayay markaa ku dhufanayeen id yuuxi rabuka ila lmalaa'ika xus waqtigiilaa malaa'igta u waxyooday anii macakum fahabbitu aladiina aamanuu war kuwa mu'miniinta micigooda sugnaada oo ag jooga oo garab siiya waxay ma yaqaanaan si loo dagaalamo meel bini aadamka looga dhufto ma yaqaanaan fadribuu fawqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan yuu ilaah yihi subxaana watacaala kulla banaan iyo xubin kasto idinka hortimaada laaca oo ku dhufta macnaha waxaad ku dhufataan fadribuu fowqa alacnaaq acnaaqda korkooda luqumaha korkooda wa nasarahum almalaa'ikatu malaa'igtiina way u gargaareen fakaanuu malaa'igtu waxay ahaayeen yadribuuna kuwa dhuftoo garaaca fowqa acnaaqi almushrikiin mushrikiinta qoorahooda dushooda wayadribuuna waxay dhufanayeen minhum mushrikiinta xaggooda kulla banaanin xubin kasta fakaana wuxuu ahaa yandur mid dhaca ra'su rajul nin madaxiisa laa yadri uusan ogayn mandarabu qofkii ku dhuftay madax dhacayaad u jeedaa macnaha madax dhacaaya wa tanduru yadu rajul ninbaa gacantiisa go go'aysoo haadaysay laa yadri uusan ogayn man qadacaa qofkii gooyey qofkii gooyey ma yaqaano xataa muslimiinta gobolka midig ay yidhaahdeen markaan ceedsananin oo aan damacna inaan seefta ku dhufano teena oo aan weli gaarin yaan arkayna qoortiisao dhulka taala tiya markay arkaya madax waa fuqahaya aan leebeen qofkii fujiye ku dhuftay gacan baa dhulka dhacaysay aan leebeenkii markaa ku dhuftay laa yadri man qatacaha xataa nasalat ilaa ay ku soo degtay alhaziimatu jabki bilmushrikiina mushrikiintii ilaa mushrikiintii marka ka soo duushay ay mutaqaanaa jabkii ku habsaday falaaduu waxay magan galeen bilfiraari car iyo orod intii la dilay la dilo meydkoodaa meesha yaalee inta kale cagahay wax ka dayeen waakhada almuslimuuna muslimiintu waxay guda galeen yuqaaribuunahum inay ceylsanahayaan oo fayaqtuluuna fariiqan kooxna ay laynahayaan waya'siruuna fariiqan kooxna ay taxaabanayaan saasaa markii dambe muslimiintu ay sameeyeenoo arrintaasay markaa guda galeen qaybna way dilahayeen qaybna markaa way taxaabanayeenoo way markaa qafaalayeen mar allaala markii ay saa dhacday oo ay muslimiintii ceyrsadeen kuwaana ay cararayaan kuwaana ay markaa ordayaan muslimiintii way ceyrsadeen waakhadu lmuslimuuna muslimiintu waxay guda galeen yutaariduunahum inay bursanayaan oo fayaqtuluuna ay dilahayaan fariiqan koox wayasiruuna fariiqan kooxna ay taxaabayaan ama ay qafaalayaan wa kaana ibliis ibliis wuxuu ahaa qad xadara mid ka soo qayb galay ee dagaalka soo xaadiray fii suurati suraaq bni maalik bin jucshum asagoo wataa qaabkii ninka lagu magacaabo suraaq ibni maalik bin jucshum ama jacshum asagoo wataa ayuu ka soo qayb galay muxuu u yimid ta'yiidan xoojin iyo inuu gacan sii xoojiyo lilmushrikiina mushrikiinta wa taxriidan iyo inuu ku guubaabiyo lahu mushrikiinta calaa qitaali muslimiin muslimiinta la dagaalkooda muslimiinta la dagaalidoodana inuu marka uu ku guwaabiyo lahum ayaga calaa qitaali lmuslimiin falamaa markii ra'aa uu arkay ibliis almalaa'ikata malaa'igtii iyo wamaa yafcaluuna waxay samaynayaan nakasa nakasa wuu laabtay nakasa wuu laabtay calaa caqibayhi cirbihiisuu u laabtay wa farra wuu cararay ila albaxri alaxmar badcas xaggeeduu aaday wa alqaa nafsahu fiihi naftiisuu ku tuuray marka weliba abiijaal buu gacanta saa uga haystay baa la yidhi markaasuu dhahaya wargala dagaalka wax idinka adkaanaya ma jireen ha noqonina kuwii guryahooda ka soo baxay bataran wari'aa annaas sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala waid zayana lahum ashaytaanu acmaalahum wa laa haaliba lakum alyowm min annaas wax maanta idinka adkaanayo dadka kamida ma jiro wainii jaarun lakum ana jaar baan idinlaahay buu yidhi anaa idinla socdee gala dagaalka wainii jaarun lakum falamaa taraa'a alficatan labadii qolo markay is-arkeen nakasa calaa caqibayhi cirbihiisuu u laabtay abijahl intuu gacanta ka dhafsadadu carray baa la yidhi abijahal oo dhahayo ayna eh, suraaqa caawi war siraaqow aaday ballantaad qaaday siraaqana warkiisa jira caawa waxaad noo ballan qaaday inii araa maa tarawna buu yidhi war waxaadan u jeedin baan u jeedaa inii akhaafu allah aan ilaahayaan ka cabsanayaa wallahu shadiid alciqaab waa beentiis hadduu ilaahay ka cabsan lahaa amarka ilahay buu fulin lahaa subxaana wa tacaala waa sida ilaahay yidhi ka mahali shaytaan id qaala lilinsaani ikfur falama kafara qaala inii bariicun minka inii akhaafu allah rab alcaalamiin kulli waa beentii sidaa darteed buu ka cararay baa la yidhi intuu ka dhifsaday markuu arkay malaa'igta iyo wamaa yafcaluuna waxay samaynayaan nakasa wuxuu u laabtay calaa caqibayhi cirdihiisa wa fara wuu cararay ila albaxri alaxmar badda cas ayuu aaday wa alqaa nafsahu fiihi naftiisuu ku dhex riday maqtalu abi jahl dilkii abi jahl wa kaana abu jahl abuu jahlin wuxuu ahaa fii cisaabatin koox cisaabo dhexdeeda ayuu ku dhex jiray jaclad yeeshay suyuufaha seefafyaalkeeda iyo wa rimaaxuha ee warmahooda xowlahu gaarankiisa mitla siyaaji sidii derbi oo kale uga dhigtay aad bay ugu koobsameen koox dadkiisa ka midii cisaabo buu ku dhex jiray sayfaha iyo warbaabkooda gaarankiisa waxay ku yeeleen mithla asiyaaji sidii dhismo ama derbi oo kale wa kaana fii sufuufi lmuslimiin muslimiinta safafyaalkooda waxaa ku sugnaa xawla cabdiraxmaan ibni cawf waliba gaarkiisa shaaraani laba wiil oo dhallinyaro ah oo min al ansaari reer ansaareed ah lam ya'man uusan aamin noqon cabdiraxmaan makaanahumaa makaankooda makaankooda ma uusan ka aamin ahayn wuxuu isdhahayay waxaan ciyaalkee yaryarka ah ee labada dhinac kaa taagan ama dhankooda lagaa soo galaa maba dareensanada cabdiraxmaan laba wiil oo cajaa'ib badan inay yihiin waa laba yaryar ah oo dhallinyaradii reer madiina ka mid ah lam ya'man cabdiraxmaan aamin kama ahayn makaanahumaa booskooda oo cabsibuu ka qabay id waqti qaala uu u yidhi lahu cabdiraxmaan axaduhumaa midkood siran si qarsoodi asagoo ka qarsanaya min saaxibii saaxiibkii ka yariiskay geeskan jooga yaa si sira dhegta ugu sheegay cabdiraxmaan oo yiri yaa cammi adeer arinii itusi abaajahl maba yaqaanba abaa jahal itusid abuu jahal markuu ku nool yahay wiilashaana weligood maka ma aysan tegin oo maba arkinba abijahal waa reer madiino saa darteed buu kakale kanka ka qarsanaa kana kan ka qarsanayaa yaa cammi adeerow arinii abaa jahal faqaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan wamaa tasnacu bii maxaad ku falaysaa qaala wuxuu yidhi kii yaraa ukhbirtu waxaa la ii sheegay annahu asagu yasubu inuu can jiray rasuul allahi sal allahu calayh wasalam fawaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihii gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay yarigsuu dhaarnaha fiiriya si ilaahay ugu xiraya subxaana wa tacaala dad waaweyn oo annagana mida maanta amaano ku dhaartaa ama geelaysa xeradaa iyo xoolahabaad baqlaysaa xeradaa iyo xoolahaabyaaba wax noocaasoo kale marka canugan yariiska ah fitra ku jirta fa waladii macbuudkiiban ku dhaartay buu yidhi nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee la in ra'aytuhu haddii aan arko abiijahl maanta laa yufaariqu faaruqi maaya sawaadii shakhsinimadayda sawaadahu shakhsinimadiisa madowgeyga madowgiisa faaruqi maayo waa asaga iyo aniguu ula jeedaa xataa yamuuta ilaa uu dhinto alacjala minaa labadeeda midka ugu degdeg badan geeli intaan hor istaago oon la dagaalamo labadeeda mid inbaa dhimanaya kii geeli degdeg ah loo qoray buu yidhi wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi mila dalika sidii oo kale adeer aniijahal jahal tusi maxaa ku fale saasaan maqli jiray haddii maanta aan arko ilaahay baan ku dhaartaye madowgeeyo madowgiisa faaruqi maayo ilaa kii geeri la hor uu dhintay fal uu dhinto falamaa markii tasadacad ay kala furfurmeen oo ay kala go'go'een asufuufu safafyaalkii ilaa wax badan baa ku wareegsanaa markii hore ra'aa wuu arkay hu abi jahl cabdiraxmaan baa arkayoo abi jahloo yatajawalu ku wareegaya saa u jawlaynaya dhinacaan aadaya dhinacaan u ordaaya ayuu arkay fa araahumaa wuu tusiyey marka labadii wiil ayuu farta ugu fiiqay faibtadaraahu waxay kula degdegeen bisayfi sayf bay kula degdegeen xataa qatalaahu ilaa ay dileen ilaa ay markaa dileen daraba wuu dhuftay axaduhumaa midkood saaqahu shanshadu uga dhuftay saaq waa lugdheerta meesha fataaxad way duushay rijluhu lugtiisa kamaa tatiiru annaara sida laftimireedu ay u duusho oo kale xiina taduqu marka la burburinayo laftimireed marka la jebinayo ma aragtay intaad soo qabato laftimireed dhagax dhulka dhig ee saar dhagax kala soo qaado ku dhufo kor ay boodaysaa macnaha lugtiisa way faniintay sida laftimireed ay u faniinto xiina taduqu marka la jijibinayo wa ahqanahu alukhraa kii kalena wuu jilciyey oo wuu tabardhigay xataa tarakahu ilaa uu ka tegay wa bihi jahal oo ay ku jirto ramaqun naf yariis ah naftiisa intay bixi rabtee naf yar ku jirtaa yuu markaa ka tegey waayo midkaas wuxuu isleeyahay nebiga dhaqsi u tagee u sheeg inaad adiga dishay maysan dhamaystirin xataa uma insarafa way gadoomeen eh, labadii nin labadii nin labadii wiilbe ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisay aadeen wa qaala wuxuu yidhi kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah kullu mid kasta oo minhumaa labadooda markaa ka mida ah wuxuu yidhi ana aladii qatalahu ana ah kii markaa dilay dilay buu yidhi macnaha mid kastoo labadooda ka mid ah way baxeen macnaha wa qaala wuxuu yidhi kullun minhuma labadooda mid kastoo ka mid ah ana aniga alladii kii ah qatalahu dilay qataltahu anigaa markaa dilay buu yidhi fa wuu eegay ila asayfayn rasuulku wuxuu yidhi la dishay labadiina haa seefaha dhiigga ma ka tirtirteen maya ituseen way tuseen fa nadara wuu eegay ila seefayni labadii seefood wa qaala wuxuu yidhi kilaakumaa labadiinaba qatalahu wuu dilay macnaha mid kastoo ka mida wuu dilay wahumaa labadaa wiil waxay kala ahaayeen mucaad iyo wa mucawid wiil mucaad la dhaho iyo mucawid ibna cafaraa cafra labadeeda wiil bay ahaayeen laba wiil oo cafro ay markaa dhashay ayay markaa ahaayeen waqad istushhida wuu shahiiday oo waa la dilay mucawid fii nafsi alghaswa isla duulaankaasaa lagu dilay wa baqiya mucaadse baaqi buu ku noqday oo wuu joogay ilaa zamani cumaan ilaa zamanka cumaan buu noolaa mucawid meesha waa lagu dilay markuu abujahal dilay kadib waa la dilay oo meeshuu ku shahiiday amaa wiilkii kale ee mucaad ahaa ase gacanta laga gooyey sida taarikhda qaar ay tilmaanto gacantay ka gooyeeno suubahalku ugu jiray gacan baa go'day weli waxaa la tilmaamaa wiil abiijahal uu dhalay yaa ku dhuftay oo gacantiisaa u go'day intaa wixii ka dambeeye wuu noolaa ilaa zamankii cuhmaan wa actaahu rasuulu ullah rasuulkii allana wuu siiyey mucaad salaba abi jahl abi jahal hubkiisa idan qof kasta qofka uu dilo hubkiisa asagaa la siiyaa wa bacda intihaa'i almacraka dagaalku markuu dhammaaday kadib kharaja annaas dadkii way soo baxeen fii talabihi raadintiisa yay raadinayaan abu jahl idan waa ninkii weynaa waa gaalkii ugu weynaa waa ninkii ugu dhib badnaa rasuulka sal alla calayh wasalam saa darteed baa markii macrakadu ay dhammaatay ama nebigaaba yidhi bax soo fiiriya xaalkiisa fawajadahu waxaa helay cabdullaahi bni mascuud cabdulaahi bni mascuud ayaa jahal helay sida dadka looga dhex raaraadinayo meydka wa bihi asagoo jahal ramaqun ay ku jirto naf yar fa wadaca wuxuu saaray rijlahu lugtiisa calaa cunuqi qoortuu ka saaray halkaasuu uga istaagay eh, cabdullah bni mascuud ninkii abijahl ahaa wa akhada wuxuu qabtay lixyatahu garkiisa liyaxtaza suu u gooyo ra'sahu madaxiisa wa qaala wuxuu yidhi intuusan ku samaynin hal akhza'aka allah ilaahay soo kuma hoojinin yaa caduw allah cadowgii ilaahayo meeqaa ilaahay aasinaysay meeqaa lagu lahaa kaala raac meeqaad nabiga dhigtay sala alla calai wasalam meeqaad qoorta uga istaagtay asoo tukanaya saa darteed ilaahay soo kuma hoojinin maanta cadowgii ilaahayow qaala wuxuu yidhi wabimaada akhzaanii <laughs> waa wabimaada akhzaanii muxuu igu hoojiyey ilaahay wabimaada akhzaanii suu ii hoojiyey hal fawqa rajul ma nin baan ka sareeyaa qataltumuuhu aad disheen dadkan aad disheen mid kamidaan ahay buu yidhi aniga wa eh, hal fawqa rajulin nin ahay ama dushiisa qataltumuuhu aad markaa disheen waay wuxuu yidhi isla asaga waaye eh, abijahal falow ayru akaarin qatalanii hadduu idii lahaa buu yidhi qof aan beeroley ahayn qof aan akaaro ahayn akaar macnaha dadka beeroleyda ah dadkan beeroleyda ah qofaan ayn hadduu idili lahaa taasaaba i fiicnaan lahayd maanta waxaa idila nin beeroley ah waa reer madiino een beerahay qotaan falow hayru akaarin beeroley nin aan ahayn hadduu qatalna idin lahaa taasaa idii dhaartay buu yidhi uma kadib qaala wuxuu yidhi rijaala dhahaya akhbirnii ii sheeg ibni mascuudow cabdillahi ibni mascuudow liman idaa'iratu alyowm maanta yay guushu raacday liman daa'ira daa'iradayaa iskaleh tookadayaa iskale maanta alyowma maanta qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi lilaahi iyo lirasuulihi ilaah iyo rasuulkiisa iska allah iyo rasuulkiisaa iskale maanta guusha qaala abuu jahal wuxuu yidhi laqad irtaqayta waxaad kortayaad saaran tahay maanta murtaqan sacban murtaqan meel la koro sacban oo sarraysaad fuushee buu yidhi haddaadda maanta madaxa iiga istaagsan tahay oo abuu jahal kii weynaa anoo ah ka boqolilkii qureysheed anoo ah <laughs> haddaadna madaxa iga kortay maanta laqad irtaqayta waxaad fuushay murtaqan meel la koro sacdan oo sarraysaa yaa ruwayca alwanan qawsaar yahow buu yidhi ila ariguu raaci jiray ibni mascuud ariraacaanow qawsaarkaanow macnaa abuu jahal baad jaxijahaayo waayo wuxuu sameeyuu og gacanta uu ku jiro markaa og saa darteed wuxuu iska sii dhigayaa weli qof oo cadadag laqad irtaqayta buu yiri waxaad kortay murtaqan meel la koro sacban oo sarraysoo meel sare ah yaa ruway alghanami arigaacihiyo khawsaarkiiyo waqadaca ah cabdiraxmaan bn mascuudna waa gooyey ra'sahu madaxiisa uma jaa'a bihi wuxuu u keenay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulkuna wuxuu yiri allaahu akbar ilaah yaa allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa weyn alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alladii sadaqa u rumeeyey wacdahu ballanqaadkiisii rumeeyey wanasara u gargaaray cabdahu addoonkiisii nebi moxamed ahaa wahazama alaxsaaba jamiicooyinkiina jebiyey waxdahu keligii wa qaala rasuulku wuxuu kaloo yidhi haadaa fircawnu haadihi alumma kan waa ujeediin ummadda fircoonkoodii waay ummad kasta fircoon bay leedahay fircoonka ummadeyda waa abujaal ywma alfurqaan wabiاllahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam